sanatu sanadii asaabicatu todobaad min alhijra hadihi maxaluha wamabxatuha asanatu hadihi tan asanatu sanad waay sanadaas asaabicatu todobaad min alhijra hijrada todobalakurooy fi sanati sanadii asaabicati todobaad iyo may hadaristay gazwatu khaybara khaybara dulumaadkeedi hadaristay wagazwatu waadi lqura makaankii waadilqura laraay gazwadeedi hadaristay haraja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shaya bahay ilaa khaybara khaybarantikayaan bahay ligitaali sukaaniha liajli gitaali sukaaniha sukaani khaybara khaybara nimankii askunaayan yahuudahayan lidagaalamowkoodiyan bahi bani nadiri ah aladina kuwaas kaanuu haaden aczama muha muhayijin kuwa kici haanin kuwiinay lilaxzaabi isbaxaysigan haki yawma alkhandaqi maalintiis falama wasala lmuslimuna muslimiinta marki deerino ilaa xusuni khaybara khaybara dhufeisiyaalsha deerina rafacuu korwalan aswaatahum aswaata lmuslimiina muslimiinta soodyaalkood iyo korongaadeen bitakbiri takbira lakorwaleen waducaai wabiducaai lakorwaleen faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lahum lil asxaabi mangaray alayhi salaatu wasalaamu arbicuu indhimriya calaa anfusikum nafyaalkin indhimriya maywali fa inakum isin laa tadcuuna matuugasan manwirasan asama ali dhigaale manwirasan walaa haayiban ala maqo manwirasan may wali inakum isin tadcuuna an wirasan samiican alisanbiga o qariiban dhaw yan wirasan wa hay uma gadaca lmuslimuuna muslimiinta iya gooyen naklal yahuudi yahuud timirtood iya gooyen waxaasaruu shireen hum banu nadiirtiya shireen sittata ayaamin libir liyujbiruu siinqasabaan o hum banu nadiir cala tasliimi siiba unkakasabaan wafi lyawmi maalintii asaabici todobaadi acda rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shemaysiya araayata calanka yasi caliya bna abi aalib yasi wa kana huwa calamay haade yastaki huwa calaki sheegadaw yahaadi wajaca caynehi caynay caliyin calaga midi sindood xanuunkood iya sheegadaay fanafala fatafala rasuul rasuulka tufi sala allahu alayhi wasalam fihima fi lcaynayni yakatufi fashafa allahu ilaahay caafiyay humaa cayneynka caafika lam yakun igoogaanab lamida bihima bilcaynayni shayun min aramadi shay hindudhuure usoogaanab lamide uma xamala lmuslimuuna muslimiinta iya weerareen calaa khaybara khaybariya weerareen uma xata ftataxuu ilaa furudan ha khaybarada furudan wadaradu buriyeen sukaanaha sukaana khaybara khaybara kuwi askunaa yahuudaha ina buriyan waanimu animashudan minha min khaybara khaybara heshee ku animashudan hanaaima animooyin katiiratan fara badan min jumlatiha jumlat lhanaaimi hanaaimtaas jumladooda kumid ayin awaanin weeliyaala oo min nuxaasin maare wa fukaarin wa fakaarin jile faqala rasuulu alayhi salaatu sala allahu alayhi wasalam lahum lilyahuudi mengaray yani lahum lilmuslimiina muslimiinta meeray aksiluu dhiga ha alawaaniya weeliyaalku suge isku dhiga wadabaxuu kariya fiha fi lawaani weeliyaalka dhaadiya walka kariya asanatu saabica sanadki todobaad min alhijra lkurog hamanti rasuulka sala allahu alayhi wasalam madiina maka kutabi oo madiina ko sanadki todobaado fi sanati sanadii asaabicati todobaadiy xadasad mahadirisay gazwatu khaybara khaybara gazwadeed dulimaadkeedia darisi madinatun daatu xusuunin magaalo maybwaa dhufeysiyaalan saaxibe fawra lmadina madina korshakiaaloa wagazwat yani waxadasad may kala darisay gazwatu wadi lqura makaanki wadi lqura leeraha gazwadeedia darisi karaja rasul rasuulka bahi sala allahu alayhi wasalam ilaa khaybara khaybarantiken bay lijli gitaari sukaaniha sukaani khaybara khaybara nimanki askunaayen la degaalamokooda daraadoodian bay bani nadiri ah yahuudi banu nadir mila degaayen degaalamoshan bay aladina banu nadirtaas oo kaanuu haadeen banu nadirt manaha lamagabood koley yahaayen hanoono khaybari degaayen hanoono madinaba degaayen hani madina degaayen hore balangaxi asheegni manaha han kolku yani maybu ahaani kale o haan inta kutabeeno oo banu nadir iyo madina degaayen kutaben i han or dhaamba meelo khaybarada degnaayen iska darsamen ilaa yani ilaa kitaali khaybar kitaalin yani rasuulka bay kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam bay ilaa khaybara khaybara makaanki laraayen bay liyajli kitaali sukaniha sukani khaybara khaybara nimankii askunaayeen saakinin sukaanakjamiwa nimankii askunaayeen la degaalmookooda daraadood bani nadiri ah aladina banu nadir taso yahuuda soo kaanu haadeen acdama muhayijin haki haalinka wiilayan haalin lilaxzaabi isbaxaysigan haki yawma alkhandaqi ifeski maalintiis gazwat lkhandaq hamoodni oo nay dadka hakiyan may haayen yahuuda haayen reer banu nadir haayen yani xuyay bin akdaq oo kalsanka winyin oo safiya awshe safiya bintu xuyay xuyay bin akdaq yan kuwinay dadka lijaran yahuudawa marki banu nadirti oo madina gaarisa degnaayen lagaxi aragen yadirfeene manaha kufaar qurayshan seedanimeenene mucamaad digaala lakagaadahay ununa digaalimaanay habaha haddana banu nadiran seeden dadka gaalada dhon oo tumankukun ciidanka dadka hakiyo hay nimankan yahuudi ma ahay kalkun si onlanku aarsada daraadiye aladiina sukaantaas oo banu nadiirtaas oo kaanu haadeen acdama muhayijin ki haki haninkawinan badan haadeen lilaxzaabi gaaladii huwantahayan hakiyan yawma alkhandaqi dhifeska maalintis kandag maalintis dufeska axzaabta may ahayn tumunkung ahayn tumunkaas kun haani aki han kuin may banu nadir ahayn aladina banu nadir tasoo kaanu haadeen aczama muhayijin ki haki hanin kuwin haadeen lilaxzaabi isbihaysigan haki yawma alkandagi dufeska maalintis falama wasala lmuslimuuna muslimiinta yani oo gaaladaas han aska aruriyay haki yan banu nadirta ang falama wasala muslimuna muslimiinti marki deeren ilaa xusuni khaybara khaybara dhufeesiyaalki deeren ilaa siyeed todob dhufeesi meeloseli sheegay afar iyo seed todoba oo kale sheege dhufeesiyaal magayaal balaha dhufeesiyaalka ta uma sheegeen marki dhufeesiyaalka soy deeren ya rafacuu korweelen aswaatahum soodyaalkoodya korweelen marki dhufeesiyaalka lambawaadi ya rasuulka sala allahu alayhi wasalam wadada maray wadad oo la maraw khaybara la maraa wareegtidi wadadan wadada eew hibilay wadadana wada seeway bilay bes marki demb wadadan wada seew marxabya lerelin bes yani marxaba lere maaha tanga maraneri bes marxaban manaa dhawaawa ogta bes tanga maraneri tafaaulu manaa magaaba faylol tafaaulsade marxaba lere maaha tanga maraneri wadadii marxabtiya mari bes dhinigaasaa ku galen marki kalku dhufeesiyaalki deeren dhufeeskana la furude kabacda kaasa lasii furude adana kaasa lasii furude yahuudi may buaha yani may lere fulay fulay ulbadiisade lere lankooba fuliy hulbadan a samaysade mana yani kolku yahuudna saasu fuliy waay hub iyo nayaw dhufeesi walaalasa nu samaysadaas ilalaan hadaan rogan saas le kolkun dhufeesiyaalo fara badan ba hordhaamba diyaarsadeen ilan hordhaamba maerageni yahuudi madina degnaaytay banu qurayda leeraayay banu qaynuqa leeraay walgaxi aaninka dambooyen yani banu qurayda ayan goori ogin kolku isin wala sinjeedasaran kabacda dhufees badan oo adag iyaan u samaysadeen dhufeeska laki sheega may bu ahaa guru e dangwin oo kale dhufeesada ada zamanka hada socdo aradoola la lakuusadaayo masmalkoola walaaw yar lagodda ma e eh, dhufeeska kitaabe munjibki iyo fasira yani waa kay musawaraayan hadii ad aragti guru oo kale mana gurigan sida oo kale la samaysade walka aruure yani dhufeeskiba lama boqol qof awlaadi bilaan kuli laka aruuriye kalku reedka munka reed yani badi walaalasa madfacma jarna iladan gurigan adgalay reed dariishi meelo la kufurudaaso mirusayla furudaaso lankadarerg gamunka gamaaso isku reebas dhufiska saasahay guri wiin oo la dhisaayo guri oo kale an dhisaayan madfaci walaaasma jarne badna ma jarne inkaas sugda gamunlay kalkun gamunkina reebe dhufiski gurigi sabacdi yani lankadarer la aragon waaba meelaba katugadaas lang adina aragaani adina korku aragaas saasahay malka dhawaado kor dhufiska ka samaysadaay marki kalkun si oo laka buji la waayo manjaniga rasuulka adeegsadi waktigaas madaafic kalmajarna may jaray manjanig waleeraw matala geedan aydala dabaw oo kale geedagoosa laanlaaliye kahadaga la fiire kabacdi shiibinagoo la saare aydiyalan furay shiidki geedagi gaadereed dhufeeski bulug yani bud yeelayreed sar mee dhabag mee shibno mee gobolkaas waa lasusuubi geedalay des gobolkaasa saasa lakubul yahay may kale lakaweelaay xiligaas oo dhufeeska laka galaayay hadii sigal waa alwaaxi la sameeye sada ada bebeg mar noolaan bebe laguraw misme kaarag laguraw ada zamanka birte oo kale iyo alwaaxi la sameeye alwaaxyaalkasa laska la dejiye lamagokisagof alwaaxadi galaayan riyaayan kalkun yani gurug hoosisaka riyaayan kubujiyaayan macnaha saasa dhufeysa laka galaayo hadee waa walbedelay bersunwiinadib aragahayso yani beb yani liliya masalan kaariyo kada lilaybu masalan xiligaas alwaaxadaas lay labujiye wal riye bes dhufees wal kubujiye saasa laka galaayo dhufees hadis lakagal waa kolka marki dhufeesiyaalki baar kumidaya may ka jaray manjanig olaas ka jara rasulka magabna rasulka sala allahu alay salam kaasi manjanig magabna yahuda gaben bes dhufeesiyaal gaarjo la furudi may lakadaa helay manjaniga likali manjanigi sugahaya kolku lang edegsigi dhufeesiyaalka kale iya lang edegsigi lakabubujiya lagali marki sika lakadhofsado waa falama wasala almuslimuuna muslimiinti marki deeren ilaa xusuni khaybara khaybara dhufeesiyaalka deeren ya rafacuu muslimiinta korweelen aswaata aswaat almuslimiin muslimiinta soodayaasho lakorweelen bitakbiri allahu akbar wducaai wabiducaai lakorweelen allahu akbar allahu akbar ya kor ngaadin esan la jeerin faqaala nabiyu alayh lah faqaala nabiy nabog may kagolay alayhi salaatu wasalaam lahum lilmuslimiina may ngaray arbicuu indhim riya calaa anfusikum naftin indhim riya ey urfago indhim riya calaa anfusikum naftin indhim riya kor ngaado kun oo soodka takbiirto kor san iska dhibaasan ma e eh? tartiibsada may wali fainakum isin laa tadcuuna mangwirasan atama ali dhigaale mangwirasan walaa haayiban ala magongna mangwirasan may wali inakum isin tadcuuna an wirasan samiican alasan dheega oo qariiban dhow alahaasaan wirasan wa kalkun soobkan koron gaadasan macnaha marki oo miro taag lakora marki ladoobadawday oo kale iyo takbiir iyo tasbiix lasunaaye marki dalcadada koraas ad masaajidkan dhabog markia koraas oo kale allahu akbar subxaan allah adkaar laaka kor hadhowti marki hooblaasano subxaan allahi alxamdulilah saasana sunaay marki la koran allahu akbar marki deedo subxaan allah kolka marki tahaag imeelose koraayano jidise ogda meelo furu meeloshe marki koraayan iyo allahu akbar koran gaado jirin kolkan tartiibsadaa rasuulka hoosa naga kor walba zaaide oo isinka noogasan welen uma qadaca almuslimuuna muslimiinti gooyen nakla alyahuudi yahuudi timirtood iyo gooyen beero hesho dinigaas alanka koy timirtiya gooyen dhufeesiyaalki iyo maanaa beero dartiyo dhufeesku welen kalkun timirtimilka degaalamo timirte gooyen si gaalada hanbahaano mana beroano lashafaayin haraan hanas dhiiban waxaasaru muslimiinti shireen hum banu nadiirti yahuudahayan a shiren sitata ayaamin liber iya korku haysadeen binaan hangoodo korna biyo handhaansado korna meelka jaraayan shireen liyujbiruu muslimiinta singa saban darteed hum yahuudan ga saban cala tasliimi isdhiibo unka ga saban in yo isdhiiban daraadeed wa fi lyawmi maalintii asaabici todobaad ya acda rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsasi wafi tilka laylati layladi ade dhasiye hamin maalin todobaadka e intilindirin haminsha ya qaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha meeray saucdi an siyay araaya taclanka islaamka yaan dhiibe gadan fi kadin bara rajulan aan dhiibe rajulkaasoo yuxibu huwa rajulka jeel allah tacaala ilahay jeel warasuulahu rasuul allahi la rasuulsha jeel wayuxibaani ali rasuulshani jeerin ki rajulkasiga jeerin lankaasan dhiibeer mana darjeedan win wa baramaysiye calanka islaamka dhiibe islaamka ciidanka hingaamiyeeye lan ilaahay jeel snaftiska ilaahay jeel rasuulshayna ilahay rasuulshayna jeel ali i rasuulshayna lankusiga jeerin darjeedan win waayo kalku lan kastaba asxaabu rasuul fabata almuhaajiruna walansaar muhaajiriin iyo ansaariya bari galeen ahay yani waa kay masalan ba kullom dhamaantooda yatamanawna tamaniyaayan ha araaya calankaas tamaniyaayan lang laargo calankaas halkin dhiibo ley calanka daatidis daadowsha ma ee danta sifad la sheegi oo ilaahay lan jeel oo rasuulka markaata nagdaay lang ilaahay shay jeel rasuul shay jeel ilahay rasuul shayni usa jeelin sifadaasa lang kasubandhimadaay ma madaxnimada ma eh, madaxnimada shileedi ma calankaas eh. oo lankidaada ilaahay lan jeelo rasulsha jel ali rasulsha ini lankaas jirin markaatada rasulka markaati ka ahay nalaargo sifadaas eda nagatokifailahasar hataa qaala cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab hataa hadli ilaaka gool ma tamanaytu alimaarata ila laylataha ma tamanaytu matamanil alimaarata madaxnima ila laylataha layladiyeeda elay madaxnimo tawaliye manaha ilan sifadaasa lanka sifade ilaahay jeeri ilahiya kajeel hadi lakeer waran rasul alla rasuululahina kajeelin lakeer oo rasul allahi rasuululahina kin markaati nagdaay eedan wiigu kolku madaxnimo matamaniner ilaa ningnimada yani markasta madaga korhan gaada yeedi marki rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa ki bari ay lang lahay lang madaa korhan gaada halka arago migo cumar madaga korhan gaada yeedi rasuulka ka arago ki weero yani sifadaas la hela loo nool lahaa marki dembe dadki meelo roogen dhawmalang weerne falama kana algado baridii marki xasali kana tamiy falama xasala algado baridii marki xasali ya acba nabiy nabaga siyay ha araayata calanki caliyan caliyasi calin weri cala awer silankas goosan kutaage adilkin weren lahay cala awe calka jare ciidanka cala maya jirin ya xanuunsa ya indhoo kuduuriyahay milojisale bes hal inku wer walan weri bes indhoog ya rasuulkan kutuki bawari mana ciidanka horwesres sigiyo ka weri khaybara dadka furudeen manaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam lajar usul lajar laakin ciidanka dagaalka manaha rasuulka gadaala socdaay dadka gadaalka yani horwadaw iya usahay acda rasul wafi lyawmi saabici maalin todobaadi acda rasul rasuulka sala allahu alayhi wasalam araaya taclamka islaamka yasi caliya bn abi abi cali bin abi alib yasi wa wa kana huwa calamay haadi yashtaki ki sheegadaw yahaadi wajaca aynayhi aynay calayhim calin lamidis hindood xanuunkood iyo sheegday hindoo kaduuriyahay daafa gabi fatafala rasuul kooya eri rasuulka tufi sala allahu alayhi wasalam fihima fi lcaynayni lamadi hindooda tuf tufan kari rasuulka tufi tufowka isku tufowka binaw taas yani waakay masalan quraan isku tufo adkaar isku tuf fashafa allahu ilaahay caafiyay humaa alcaynayn lamadii hindood iyo caafi kaan lam yakun iigo onhaanaba lamide fihima bilcaynayni lamadaas indhood shay un shay oo min alwajaci hanuun haneb lamid e eh. lamadi hindood may nagdeen wal wilisho baano oo kale nagdeen fiya waden waay bestibiya kolkun weerarka gaadi uma camala almuslimuuna bes kolkun mubaarasi la sameey yani waaki masalan ba halan yahuudiya meereen halanin bahoy bes yani waaki markaasa lanko marxab leeraw yahuudi kumide eh, yaha bahi yani waakay sooliya buraanbur sameeyo yani waaki masalan qad calima khaybaru ani marxabun shaaki silaaxi badalun mujarabun yani waa kaysadilay mana ana may kaybare may ogdaalaya ini marxab liyaraw hobkayna kaamil ay geesa la jarabin ahaa i ogdo usoosalihabay yani kad calimat kaybaro ani marxabu shaaki silaaxi badalun mujarabun yani usoosadalay ya binaanka surumi bes ay habeheler ay binaankan behe gaalkan sadan buran burahayo sadale geesiska tilmaamaay cali bin abi alib an bay usoo lay mana ana ladi samadni umi khaybara umi umi haydara kalaysi gaabatin karihi lmanvara yani usoo suba lay usun an aabe i magaawti haydar i magaawti haydar mayb waa ism min asmaai lasad libeka maga badana layi may walay shay may lera kasrat lasmaa tadulu calaa sharafi dada lere magaaga hooba badanyi daatad ini sharaf le katusiyaas lanka intaakay maga hooba lay ini daatada daata sharaf la eegto masalan hadi magyaalka badan oo oh, nada magyaalka wardadaan manaa badan amay kumid ah lanka manaa mucalim waayo qur'aanka say mucalim waayo yalilay marko markoona sheekh walilay marko haaji ya haajo yalilay magyaal badan waftiasa dartee kolku magyaal kasoy yani dini ahaan hadi lang nagabo kolku marko laqaba lahaade marko magacaadiye lahaade intaa kay magi lahaade kolku shayga hooba oh, maga badan ba leeyi ini daasigi sharafleta dareensiyaas kolka libeka mayb waay waa naadka kanka geesism saas daraaji carabta maga badanga an wele asad wal ere aye yani magayaal badanga ley masalan usaamo wal ere libiya libe lay maga badanga ley haye yani saas oo kale haydar wal ere magayaal badanga ley kolkun kalkun dadka marki isshibahayan geed yani maa haydar kalkun aade haydar imagaawsi ali bin abi alib ahi yani wa kay ana ladi samad sama bni umi khaybara kalayfi kaabati karihi lmanhara yani waki masalan saas oo kale sheerkimsheekitaabansadan insha allah yani aabe i magaawti haydar hasa kahorba aaday libe i magaawtiyadi mana ahe weliba kalayfi aab leef leef hadan maylare libe magaashala leef kalayfi kaabatin togyaala libesha lamide karihi lmanhara daymidis ban fiiri kor libe kahoob jigdiska jar khatar mana mal fiiri kor oo gabal edin aki helo idis baaliya ki aragoob khatara kasugunto macna kolkun libe oo jigjiska jaro gabal oo heed hood ah eh oo yani jideka dhah jar oo nanfir ikor hindhooshay oo kalena mid aha er adahooba marxab esa eh khaybaraka kasaas anin libe ahaayo id has binaanka muud bes binaanka ismooden isla marki yani waa kay binaanka kooyayib tawleer eh halalen kori meel saarna ilen kori kulidagil dulkalagal dili markiba bes yahudi markaasa arka gax kadhi mana sidya wel cali bin abi alib langesa ajibla wahay yani waki masalan cumar iyo cali iyo khalid iyo dad la tiriyaayo yani saabta geesanimo yani eedanka dheer ahay kolka may bu ahaa sidya weli bes gaalka sidya ka dili marxabka sidya ka dili bes sidiya kolka yani kagobsadi wareysad weli maylare yahuudo wareysaden magaasho wareysaden lanka ciidanka islaamka orwadaw ay magaashi may lereeren mana cali lereeren ali le ali bn abi alib lereen bes cala weren ooba cala busay kornagdi magaada tafauldaha mana cala caliyun cala manaa inkastoo maga eta laakin caliyun ki kornagdi mana magaa isinka magaashi kolka ciidanka hadii marba cali hingaamiyahay noo kornagda noo royo eren mana magaagya tafauldi magaagna tisuskufaylaya rasuulkana koley wali koti baka arag moishi tafaulkaas hayten cali ciidankan dhiibi mana وkana caliy almayhad ystaki ki sheegda وajaca عynyhi fatafl rasul sal الlahu عlيه وsلam fima fi lcaynayn uma xamla mslimuna msliminta weerareen calaa kaybara kaybariya weerareen xata اftataxuu ilaa furudan ha kaybardi furudan wadaradu buriyeeno sukaanaha sukaana kaybara kaybarahan askunaa yahuudaha inga buriyen waanimu animaysadeen minha min kaybara kaybari ku animaysadeen anaaima animyaal kairatan fara badan min jumlatiha jumlat اanaaimi anaaimtaas jumladood may kumid aha awaanin weelyaaliya kumid ah aaniyatin awan aaniya aaniya fikidi milobana karga aaniyatin weelolwa awaanin lijamcshe awaanin weelyaaliya kumid ah weelyaalkaas oo min nuxaasin maar eh maarna kusuubi tumaal manaa tumaalna nimanka yahuude birtungna hayan hobkiyo samaysadaay seefoyo samaysadaay saasa hayan weelna sameeyeyen min nuxaasin maar eh wafakaarin jile eh fakaarki jilwa jile jili manaa arada oo lakusuubiya yani waa kikiryaalka iyoneyo jirkusubiya waa weelyaalkasa kutaben wa kolka weelyaalki ay kadhagdaay yahuuda kadhagdaasi gaale wal xaram e kamri isticmaalayan wal xaram e isticmaalayan yani weelsho ini lisku nadiifiyo faqaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha ilahum lilmuslimiina may ngali aksiluu dhiga ha alaniyata weelyaalkaas yahuudi lahaayeen isku dhiga nijaasa ka amayan isku dhigaay wadabaku wadabuku karsada fiiha fi laniya welaalka dhaadiyo reer walka kasasin binaawina asilatun hadihi asila ma lgazawat lati dulmaad mayat xadatat darsa fi sanati saabica sanadka todbaad dars min alhijra hijra sanadka todbaad dars mayat i khaybaro xadatat azwatu khaybar waazwatu wadi wadi lqura ahay yani wa maada facala lmuslimuna muslimiinta may sameeyeen ahay yani saas limaada kharaja limaada may kharaja rasul bahi sala lahu alay salam ilaa khaybara khaybara maynka bahi wa haraج الرasul sl الlه عlيه sم ilaa kaybr لgitaali sukaniha bani nadir aladina kanuu acdama muhayijin lلaحzاab ywma اlkandqi hay mada facla lmuslimuna may suubyan fiinama wasaluu diran ila xusuni kaybara rafacuu aswathm bالtakbir wالducaai mada facaluu bacda dalika markaasu bacd may faleen uma qadaca lmuslimuna nakla lyahuud waxaasaruuhm sitata ayaamin mada yani wa kay man acda rasul sala الlahu عalyه wasalam araayata calanka aysi ahay caliy bn abi alib maada yani xasala bacda dalika markaasu bacd may xasali uma xamala lmuslimuna ala kaybara xamala lmuslimuna muslimiinta iya humbaaren ala kaybara kaybara iya humbaaren ala kaybara kaybara iya weerarka gaadan yani weerareen wa fatxu fadak makaanko fadak leeraw furashadiye wa sulxu taymaa tayma sulaxshe hada cali bin abi alib cali bin abi alib yani oda meray ana ladi samadni umi khaybara aaday yani haydara umi haydara aaday haydara i magaabti aadis magaasha ay kase cali bin abi alib aadis magaasha may laraa ya cali bin abi alib aadis magaasha ay sheeg ya ya fatima ya bint xaris fatima aye ay kale walka darko ya fatima bintu asad miya a saasana fatima bintu yani fatima bintu asad yala awalu qurashiyatin waladat qurashiyan yalankase ilaamay oo quraish hayti kuri quraishe cali bin abi alib dalikin horeyki saasa lera yani waaki masalan ba saas wa magayaalka la barado manaa afarta khulafaa rashidiin ahyaalsho iyo abtirsho iyo la barado labahay may or dadka diinta an halgamiyo taarikh kale wal baradahay masalan koblon gaal koblon belaw magaasha iyo waxyaalahaas wal kashay manaa ibalow sado intoo yalley kalku yani islaamka manaha maywa muhim waay dadka saalixiinta magaasho ini la barado yani la ogaado goon ahaan laga ogaado diiniyu manaa cibaado an hat magayaalsha la shisheeg yani waa masalan tanzig manaa may lerahay yani sulaxada magaasho lishi sheego asa raxmad ilahi adigaas kadaalr culmo saasra kol magaasho ini la bardo dadki diinti ilahi halgami oo yani inkugu wineyen magaasho ini la bardo abtirsha la bardo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ada lakuyaab abtirshay dhon atalankaasna macnaha ibshaalata wal kalena abtirsho lakas macnaha rasuulka abtirshay waabis warsanay kira domarko lis warsanay lakunoogyan malay wala barad inaad sookada ya ayaynintixe mara wal lawedalay asar markas lawedalay ma eh marmarkoona walswarsadiyadantayledsburaadi ee rasulka tirshay fadaan sala allahu alayhi wasalam ilaa cadnaan lakudeerow aye sd ilaa cadnaan aye hal sheego adi kalsharkadalayniroobe ya ilaa cadnaan rasulka oyaalshay mago anti inti ibrahim lakudira mis aadam lakudira reer ninjarto ilaa cadnaan lay labaatan ko bes anas mana roonaayen isgolas malka dhidika aye mis walkalala ladhikay barlis bare aye sheege edoki kitaabe islay an yo ilaa cadnaan aye isku iya walaawiyar korongaas ya marko dabtaas bila binu mudrig herdher binu mudrig aye binu mudrig aye saasa ya bin mudrik bin ilyas ma bin ilyas rijarma aye aye kuley maalintoogii kulsuranku bahan insha allah lamba tooki isku bahe yani fatxu fadar fadar furashadeed wa sulxu tayma tayma sulaxdeed wa gazwatu wadi lqura wadi lqura gazwadeed hada maxaluha wa mabxasuha fatxu fadar fadar makaanko leeraay furashadiis baldatun baynaha bayna fadak wa bayna almadina yawmaani yani balda oo ka yaalo baldato manaa waxyaalo kumide hadda cali bin abi alib yalaa cali bin abi alib langamahi warsiday masalan xiligo dhataasaay cali bin abi alib abi alib horta kuniyo kol abi alib magaashay may lere yari mana magaashay may lere mobel warsiday marmarkoosay yani cali bin abi alib abi alib kuniyo kalku abi alibka magaashay maylere cabdimanaf lera mana cabdimanaf lere kalku lamguraarigofaylet mana magayaalka saas oo kale cali bin abi abi alib lere abi alibka magaashay maylere hadi abubakar marki la sheega yani ilaa muktasaraadka arbiciin marki lahasheekuya arbiciin nawaawi marki la akriyaay magaag wala sheegay tirka mana say dadka banguraarisanay yani asaabulaasig meelo dhikaayan kitaabe emahayn kolka yani waaki masalan alf abubakar bin abubakar sidiga lere abubakar kunyo magashi aaway kol abay magashi ini shee kol cabdullah cabdullah ha abi buxasatin kunyo layo magaagi lafadi cabdullahi bin cuthman alagase mana abi buxafa macnaha oboyshayo abu catign walere yani kunyada isku badanta kalku reesaasumala kunyi iyo nayo malaal naftis nawi laakabarade naftis nawi naw naftis labarado lambaa is asmaad iyo kunil iyo naqab iyo goon ahaan laisashardikayo nawi laakabarade fununta kalku eeda yani sidha badan diinta barishin baanta manaa maain fudaad fudaadkiisagmalaa nawi lahabarado sarfa lahabarado sigi lahabarado xadiis lahabarado saasa lambaanyi mana marki wala dhongo sida dartiya kalku akin baan tafsir goona kinkuy fatxu fadak fadak furashadiya wasulxu tayma tayma makaanki leray heshiisy wagazwatu wadi lqura makaanki waadilqura leray gazwadeedi hada maxaluha maylin maylin kusheekoyay fadak fadak ma ernay baldatun khaybaradin yaalshalay marki khaybaradi la furdi ya yahuudo gooni gooni i beero meelo dadegnaayen yoona lambahi yani baldatun baynaha bayna fadak wa bayna almadina yomani fadak ti yoona madina lama ber meelin soodaan dhexayti yani wa baynaha bayna fadag i wa bayna wa bayna khaybarana duna marxala orashaha tamayn mildhawayn khaybarin dhaways mana mail halbir nabsooda marxalado walku yar ya naf wa gazwatu wadi lqura wa sulxu tayma tayma makaanka lera sulaxshi taymiyan maybwa mawdicun qaribun min baadiyat lxijaaz mana mawdac o ndhawo xijaaz baadiyan dhow wa gazwatu wadi lqura وahadihi غaزوaة wadi الqura wadi lqura makaanka lera gazwadeed wadi lqura yan may quran bayn الmadina وasham turu kyaalo madini sham labnatiyo kyaalo way ahi xuduudi shaman low bacda fatxi kaybara kaybara furashadeed bacdigeed ya dalab الrasuul sala الlahu عalyه وasalam ilahay rasul shay may dalbaday min yahuudi fadag fadag yahuudiya may ku dalbaday aطaacata cadiyow ya ku dalbadi fadag yahuudi roogdi aragaytana kaybaradi sinkuinay walkabsaday isin hasdiibaale oo damboy fasaalaxuu laheliyen yahuudi fadagwad huwa nabiya nabiga laheliyen sala allahu alayhi wasalam calaa xikmi dimaaihim dhiisho ini la dhoor calaa xifdi dimaaihim oo kale kadhig calaa xikmi dimaaihim calaa xifdi dimaaihim dhiigooda ini la xifdiyo la dhoor dhiisho lantaabane lan dil wa tarki amwaalihim calaa tarki amwaalihim maalayaalsho ini lagutaba taasaka laheliyen maanaa wadankaan isku degnaadana yani aylanadilnay maalkan aylanoogaadnay yani intaas kuroganeern heshiisatinkaljaranmasnjesadaan walama samica yahudu taymaa makaankiisuna tayme leraa yahudooda marki dheegeen ma walaagi xalla huwa maaga ka degay biyahudi khaybara khaybara yahudood ka degi marki dheegen khaybara bala gobsadi yahuudiya kubadanaayna gobsadi marki dheegen a yoona saalaxu laheliye hay mako koyne isinla heshiis iskubaadaaren saalaxu arasuula rasuulka laheliye sala allahu alayhi wasalam calaa dafci ljizyati jizi dhiibowkeediyo kalaheliyen ini jizi dhiiban wamakasuu nagaadeen fi bilaadihim bilaadood yaka nagaadeen aaminiina halain bes sanad kasta jizi dhiibaneeren wadankaanoo surugan siyaa jizi sanad kas ban kubaaday wamakasuu nagaadeen fi bilaadihim bilaadood yaka nagaad bilaadi bilaadi ban bilaadi ahli tayma ahlu tayma bilaadood yaka nagaadeen aaminiina hal aaminiin aylan taabudaan wadaca rasuul alayhi salaatu wasalam ilahi rasuul sha in yahuda waadilqura makaanki waadilqura leraa yahudoodi an weeri ila daacati cabdiyow oo ilahay rasulsa ini cabdiyan kudamboyan an kuweeri fa abow diiden macadiyaano erin waqataluu degaalimin almuslimiina muslimiinta lidegaalimin faqatala almuslimuuna na lidegaalimin hum yahudu waadilqura lidegaalimin waanimu muslimiinti animosd khaybarirkwinasibal gobsadeeyo idibdarol nis dhiibu waayan isla markiiba wal isdiyey wal gobsadi wadankisha wal fakatala lmuslimuuna muslimiinta ladegaalame hm yahuda waadilqura iya ladegaalame waanim musliminta animoshide minhm min yahudi waadilqura waadilqur yahudyadashe kuanimoshide ahay kairan walbadan animo fara badan kairan walbadan a kuanimoshide uma taraka rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul she kutabi alarla arladiyan kutabi liahli ahli lardi ardi helshe yahudi kaybara soogen yan kutabi beero isinakshakel yasracuna abuurayan a arlada bishibri maagi laska abuurayan dulka orta walkukabsada ogda yahudi dhulka wal kugabsadi khaybaradi iyo kaymadi ig wal kugabsadi oo waadilgurub wal kugabsadi kalku isinlay beero isin beero iyo meereena lingaxido muhamad hadii muxamadow lingaxido beero isin makasaatan uni kasaana uni kashaqeeyana laakin dhulku isin isule beero isin isule noogabsateen laakin kashaqeeyane shagaalisiin lagdaan sanadkii hooda beero karan nisko isin le niskonuni le bes musaaqaada lareyl waraabtamo daliilshew sidii rasuulka ogolaaday uma taraka rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshee kutabi alarla arladi an kutabi liahli ahli lardi aradi elshin kutabi yazracuna hal abuurayan ha arladi aday abuurayan bishakri ma binisfi ma ki nisey ka abuurayan yukrijuna yuhabiyayan minha min haybara haybara kusaarayan mana hay beero abuurayan nisa yani wariya kubiyan nisa lin wakadalika almadkuri saas oo kal kadalika almadkuri kaunada sheegni oo kaliye sanaca nabiy nabaga soobi biahli haybara haybara hirshona kasoobi waay khaybari helshono beero kashaqeeya sidi waadulqura oo kale waadulqura yahujooge dhulka markila kugabsadi dhulka kashaqeeya wali kabaha wali oo beere beerta kubaha niskonile niskonitnlal khaybari yahudiroogen saasa wele rasulka musaaqaada lasamey lawaraabsami dhulkan beerogon abuura waliha kubaha mire e niskoisinle niskonle wakadalika almadkuuri kaunata sheegni oo kaliya sanaaca nabiy nabaga soobi biha likaybara khaybara helsho kasuubi waayo isin beeronkislekshageya wala kuba liskunisang lanaadi faamila lmuslimuna muslimiintiya aamin nagadeen sharer yahuudi yahud shardiya ku aamin nagadeen yahuudi walkasta firna kiyaayan sookudun khaybari dhiigaasila gobsadi sadidi oo qabiiliyaalay degaayan oo madiina degaayan hore baanshar ini lakutakalusi hanunuma yani megalsho la dhamaay bilaantiyo awlaadiyo lagafaali beerosho hanunu beerosho lakuwareegay lagaxi hanu kalena lagaxi yani yaa sheegni kalkun yahudi dhibsho dhon sanan ku aamin haadiyo faamin almuslimuna muslimiinti aamin nagadeen shara alyahudi yahuud sharti oo ku aamin nagadeen warajacuu muslimiinti nagadeen ila lmadinati madiniya nagadeen muayadiina haal la hoojiyey daafiriina haalayn kuu guulaysidi kol islaamka ini kastaba kalkun nasri iyo gargaaran kukooy shalay may hayse nimankii oo an kuwinay godowka muslimiinta oo xiligaas an kuwinaysi kufaar quraysh ayen heshiisa halagalen heshiisa dhaadadeen ilaa tumunsin mistaa badaananga laha eri kolka yahudi dhib badan ay kay hoosan hanbawaytiyo nasalaweel kolka muslimiinta dhini kastaba nasr ilaahay kolkausheeni waay may welay korena mahan sheegnay rasuulka tiray sala allahu alayhi wasalam marki o oo nimankii oo tumanki ku ciidanka haayeen yahuudiyo isla jaraan kulli banu kadfan iyo banu quraysh quraishi kulli isla jaraan oo kayb hakuduuleen oo madiina hakuduuleen kaswat laxzaab rasuulka meeraay sala allahu alayh wasalam alana nagzu hata kubacdunalay weerarka gaadameeri macnaha bis wa nasri ilaahay nasi eri umanku ciidan hadii madine oo dadka kajaran doontadukun undiran lay weerarah ka dhaadeen waana godoomeno dulaawenooy oo kasaareen godoomeen hata kubacd ges waaye rasuulka wal hada kubacd has baaxisada korang o yo un hada diulu korang ma jarto ilahay nasare nasiye yani ina fata ina fatacna laka fatca mubinan si ilahay nrid hadi jiureed markidel bes yahuudi oo ndomboytay oo shartahayengna saa yaxdis hada kubacd eedang ma kaxaysada korang dadna abaabulu korang sa ilaa nkuamin hada muslimiinti famin almuslimuna muslimiinti aaming nagden shar alyahuudiya ku aaming nagden warajacu muslimiinti nagden ila lmadinati madiniya nagden muayadiina halen ku lahooji aafiriina halen ku guulaysidi as'ilatun hadihi asila maada facala rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may farin bacda fatxi kaybara kaybara furashadeed bacdisha may farin yani waki maahay hay bacda fatxi kaybara ahay talaba rasulu sala allahu alayhi wasalam min yahuudi fadaqa daacata fasalaxuhu cala xamli dimaayim hay maada facalat yahudu kaymamay fali bacda an samicad marki dheegday hay yani ma halla walidegi biyahudi kaybara kadegi marki dheegdi bacdi kamay sameeyen wa hay wa walama samica yahudu tayma ma halla biyahudi kaybar salaxu arasuula yon rasuulka liheliye maada facala rasulu sala allahu alayhi wasalam may fali bacda dalika may fali wadaca rasulu alayhi salaatu wasalam yahuda wadi ila daacati faabo faqataluu almuslimina hal qaatala hm lmuslimuna muslimiinta la degaalamena nacam kayfa asbaxa almuslimuna bacda dalika sanagde famina almuslimuna shar alyahuud warajacuu ila lmadina muayadiina halin kulahooji daafiriina halin ku guulaysadi iya godoomen wa cumrat lkadaay hore mayhan ogaanay ini sinadkii hore oo sinadkii todobaadasima sinadkii liha rasuulki saabtis cumran been xudaybiya laaku nagay gaaladii heshiisa la galeen sulxulxudaybiya moodni maana kolkun sinadkin magalaasan sanadka dembe cumraan nagdaasangalere sanadki lamaada la nagdahaysokn cumrat lkala lere lama ahala cumrat lkala maana cumradii galaga hayso inta galo ku arte sanadkii hore oo lihaas iya rasuulki saakis cumron bahen xudaybiya yani kufaar quraysha kunage ki heshiiska lahagalaay sanadka magalaasan sanadkidameray sanadkii hore kokun cumradii kutabti ataqalaayahaya lama ahala lama ahala marki dhalatay dulqicda bilin siita leero marki dhalatay min asanati sanadi asaabicati todobaad yakraja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shaybahi biman yalbay macahu maca rasuuli rasuulka macashi haadeen liyaqduu ini gududan cumratahum cumrat lmuslimiin muslimiinta cumradooda dhalaaysadan alati cumradaasoo manaca manciyay hum muslimiinta almushrikuuna kumanciyan minha min alcumra kumanciyan fi sulxi lxudaybiya xudaybiya sulxageed kumanciyan waqad xamala macahu fi hadihi lmarati silaaxa kawfan min gadri quraishin وقad xamla may humba may yani humbaaray وقad xamala nabiy nabag iya humbaari sala الlahu alayه wasalam macahu maca nabiy nabag macashiya humbaari fi hadihi lmara sookaduntan e silaaxahu biya humbaari خوفa liajli خوفin obsa darteed oo min gadri quraishin quraish barinburiyowsha soo koobsadaw gaalo lay wa balanga galeeno yani sanadka dem hagala masan haysano oren hoose heshiisalka jar laakin balin buriyan asudhii korto gaalo lay wa kalkun ibir ibr mabanay rasulka asaabtis inkasta cumron been wal hog ay yaryar e gaaden wa walama wasala nabiy nabog marki deeri sala allahu alayhi wasalam ilaa mari dhahraan makaanko maru dhahraan leeraw marki deeri ya calimat may ogaatay qurayshun quraysh may ogaatay biguduumi guduumi nabiy nabog agalawshay ya ogaati rasulka iyo asaabtis mi agaleen adhawaaden fakafat iya quraysh obsati waarsalat quraysh dirti lah linabiyi nabag laantisan dirti shubaanan dhalinyar oo minha min quraishi quraish kumid da dalin yar e ciidan e. yan diren wa qaalu may kagolena quraisti lahu lirasuuli ma ngaren ya muhamadu muhamado ma curifta malkii kasna bilkadri balamburiyo malkii kasna sagiran xaala kawnika sagiran haal ebtaki yar wala kabiiran xaala kawnika kabiiran haal malka kasna adoo yaroo ku haytin balamburiyo malkii ogaado jar hata winatin malkii ogaado jar he una hada inte hubaan gaalisee ling mana wayna una lam nuxdis naxnu una mahadersiine xadakan dhacdo mahadersin aran oo ladersi mahadersin wa esade kolka ubkaan qaadatay han socodku faakbara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha in sheegi hum kufaar qurayshia in sheegi anahu ana nabiya yuriid nabiy nabag ini fadaw alcumrata cumro fadaw laa kitaalahum kitaala lmushrikiin mushrikiinta degaalshon fadayn hubkan ana weded hub hata qaadi meeri oo binaanka dhikaana xaramka markgalaan hubmaa galaan binaanka dhikaamee mana kalku yoma malana rasuulka sala allahu alayhi wasalam si dadka demb hagal heshiisa lakajari umusin mal saabadaa lasogaay oo ini hagalo kalku hubaan wedi na fadaayan nimankana gaalo markas yani yani hubka ini gaadato diyaar haato lanbaahayi langaala lang aamin ya lanbaahayi mana gaalada khiyaanadiy badanta sirdiya badanta afkakii lagosolaao dhibaato ganjay sidaas hoostiyana maatadiy dhibaatadiy kuwadi kalku wala aaminaw ma eh rukun hubshay qaadadi rasuulka inkastoo heshiiska kajaro lagalo laakin hubshay qaadadi hubshay qaadadi kalkun hubkan ad wedatame obsadan reed hubkan ad wedatame erang manaa ad oo unug yaratan balamburiyo markii kasaan adoo winta yani sharafmaylarey yani waa kay masalan ay walfadlu ma shahida bi lacdaa tilaraayo yani fadlo maylare wali odowka kengir danki odowka hay hoobka amaanahay hadda gaaladi firi mayli maa curifta bilgadri balamburiyo malkii kasaan sagiran halat wala kabiran sarin mana adoo nugirookasan balan uburiidan adoo winatin balan uburi jarne geeka may hubkaan wedato kolka may balankia buriiday sali mana kolku may girahayan rasuulka sala allahu alayhi wasalam balan amburiyaane girahayan sharaf wa kolku sharafna may lere yani walfadlu ma shahida bilacdaa walere fadlo may lere wali odowka ingir lanki odowka hay hoobka amaanayo lanfayleetka lanfayleetka kilay fadlu kolku rasuulka fadlisha dareensiyaas iyo oo gaaladi inga lain dalinburiyo malki kastaane laakin hubkamahan qaadati bes rasuulka noxasaliyeymer an hubkan kan e eh, dagaalki maan qaadan cumriyan bay walama qaruba dukul madin muslimiina muslimiinta galowkooda marki dhawaadi makata maka galaayan marki dhawaadiya kharaja lmushrikuuna mushrikiinti behen minha min makata ku behen yani wa ki masala nasiifmu werin muslimiinta oo maka galaayan dadkmashalay kuburini yayka maka galaayan un aragaan dhawaafeen aragaan wala firi kormeereen binaankaan behen karihina haal ka hadaayan ru'yat lmuslimiina muslimiinta arkinyidi ka hadaayan yadufuna hal muslimiinta dawaafan bilbayt lxaram dawaafayan taasa ka hadaayan mana oo muslimiinta may walay shalay rasuulka asaasis muslimiinti maka kuburiyana kuhijirooda ogda dadki shalay isig maka kuburiyden yag eek langtaabada un lahayn yani waki masalan ba isku dawaafayan wala fili korma eh, hindhumu aha yarena binaanka isku mooden macnaha binaanka isku mooden gaaladi fadakala muslimuna muslimiintiya galen biasliatihim msli aaminano e biasliatihim hubshoola galen aaminiina haal aaminiin ayin muxaligiina haal ku hiridaw ayin ruusa madaxyaalkoodi wamuqasiriina haalayin kuga gaabsadaw si oo rasuulka kii lamuday limidiisataabati macna uma rajacuu nagadeen bacda halaaati ayaami sidibir hoob dhamaati cali lahadalan kufaaro quraish cali in adeerka adeerka arishe muxamad sad beri balankaan hay sad beri makarooga so haytay sadidi dhamaadana nin kumooda ereng madina maka nin kumooda failatal er heshiisalkaljaragdaas wal kumoodi wa eyo baha iyo baa dhawaad waktisho baa dhawaaday sanadkadimba bahal qobsado liday magaalada dhum magaalada dhum hal qobsado liday bes rasuulka asaadi sadidi beri oo dhamaysadeen makadin kubaheng macnaha kol yani reesaaso waahay lama ahala dulqicda ahala marki dhaladay ahala ahalagamaylare yani soodka marki bili daldaas arday walkayliya watay watay watay lede kol ahala rafcu sooda lede soodka korlangaado lama ahala dulqicda fidhigatan ansaaxibe bilsital iyankasaan fidhigatan ansaaxibe marki dalati min asanati sanadii asaabicati todobaad yakaraja rasuul rasuulka bahi sala allahu alayhi wasalam biman duul yala macahu maca rasuuli rasuulka macashi haadeen rasuulka macashi haadeen aanew sanadkan yani sanadkii lamaad sanadkii hore may ogaani rasul dadka la jari megahayan cumra alcudaybiya sulx lcudaybiya megala jari sanadki maya kun i shan boqol mahayni kun i shanti boqol laylankal mana rahaa leli mana sanadkii hore dadki nila jaray balanka galni dadkaasay bahayan aleli dad badan oo sanadkaas ajarnay iska dayen manaa cumradan rasuulka heshiis balalgaray koya cumray sida muslimiin a jareen ma bahaasan alerisin dadki hor oo kun i shanti boqol hor oo sulxulxudaybi aanasay bahayan aleli bes yogya sidi ka behen sidiya ka behen yani wa kay masalan ba lamaad cumrada rasuulka wali cumre e sameey culamada muxadisiin marki ku sheekoyaaya cumre wali suubi afara la sheegay afar cumr xajatulwadacna halinko layahay xajna wali suubi oo islaamka batiska suubi halinko layahay xajatulwadac lele cumron afar ahaay afarta cumro rasuulka sameeyey sala allahu alayhi wasalam sidi kumid aba ah dulgacdiya la sameey hada tantaw dulgacdi roogna bilin sitalmaa cumradoo sameeya cumratgalo sanadkii horena yeena taas lay haysi cumradii cumratlxudaybi leraw yeena dulgacda lay haysi sanadkii hor sanadkii lihaas dulgacdi haysi haddana dulgacda lay sanadkan haddee yani haddana sanadkani socoto oo sanadka siyeedas eh marki maka la furudo bacdishe maka may la furuday ramadaan marka maki la furudo bacdishe oo rasuulka bahay gazwata xuneyn haddana bahay meelo haddana dulimaadka kunagadi dulgacdi adan cumratljelaan samay rasulka sala allahu alay wasalam sadidb may haayen yani waakay masalan ba dilgacdi lay haayen halintoona may haytay maca xajihi toona may lijartay cumradoona xajka la jartay iraan rasulka may samey sala allahu alayh wasalam iraana samey xajki cumrada isku dari mila la jarti kalkun salaatatun dilgicda yadhiyan cumre e halintoona maca xajihi hayti afartaas cumriya rasulka samey sala allahu alay wasalam lama ahala dulqicda dulqicda bilisetar maki kalati min asanati saabica sanadki todobaad ya kharaja rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha bahi biman yalbahi macahu maca rasuuli rasuulka macashi hayn kun ishanti boqol liyaglu ini hagududan cumrata cumradii hagalaysadan alati cumradaasoo manaca manciyay hum muslimiinta kumanciyeeno almushrikuuna mushrikiinta kureebeen minha min alcumrati kureebeen fi sulx xudaybiya xudaybiya heshiiskeeda diisi kureebeen taasi hangududan ambeen wa وaqad xaml النabiy nabag may humbaaray macahu maa nabi nabag maasha may humbaaray fi hadi mara tookaduntan silaaxahu biya humbaari hub oo galshay ka jar ofan liajri ofin obso darteed oo min kadri quraishi quraish balamburyawsha min kadri kufaar quraish kufaar quraish balamburyawsha kaobsada walama wasala nabiy nabag marki deeri sala lahu alayه wasalam mara dhahran ilaa mari dhahran makaanku maru dhahran lero marki deeri maka milan iyo calima quraish quraish may ogaatay bigudumi gudumi nabiy nabag galawsha ogaatay sakaafat iya quraysh obsati heshiisna walka jaray waan mal istaabadaallaahi walaa obsati may hubkaasa obsati waarsala dirti lah linabi nabaga an dirti subaana dhalinyar oo minha min qurayshin quraysh kumid dirti dad dhalinyar e akyaare dirsati qaalu ma ereen kufaar quraysh lah linabi ma ngaren ya muxamadu muxamadow ma curifta malkii kasna malkii ogaani malkii kasna bilkadri balamburyo malkii kasna sagiran xaala kawnika sagiran haala sikiyara walaa kabiran walaa xaali walaa xaali walaa kabiran haala sikiwin adoo yartan balamburyo malki kasaan adoo winatin balamburyo malki kasaane may hukun ad weda kusaan wainaa unono hadii uni balanki kubani leera fadin uka qaado fadi wainaa unono lam nuxdis naxno un maadersiine xadasan dhacdo maadersin balan maburinu mana ay naqlan naqlalcahdi oo kale wa lam nuxdis maadersin xadasan wal balamburiyo oo naqlalcahdi balamburiyo e maadersin kalkun hubkun main wedatu is faakbara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshin kabri hum yani wa ka yahuudiyan abr hm mushrikiintian kabri anahu ana nabiya ba yuriidua nabag ini fadahay alcumrata cumra lay fadahay la kitaalahum kitaala almushrikiin mushrikiinta degaalshon fadahay an heshiiska sidila inka jara makubana degaalna maan socdoori rasuulka may lehembay cumra lehembay bes walama garuba walama garuba dukul muslimiina muslimiinta galowkooda marki dhawaaday markasa maka galaay marki dhawaadi yakaraj almushrikuuna mushrikiinti ben minha min markasa maki yakubeen kaarihina halkaadaayan ru'yat lmuslimiin muslimiinta rabkenyidio kaadayan yadufuna hal wareegayan bibayt araam bilbayti beydki alxaraami xurmudlaha wareegayan fadakala lmuslimuna muslimiintiya galeen biaslixati maslixati muslimiin muslimiinta ubiyaalsholo galen aaminiin haalinku aaminiina muxaligiina haalinku madag hiirida ruusa madaxyaalsho hiirida wamuqasiriina halka gaabsadaayan kama fa annabiyu fi lmanaami nabag sii ilmada ka araga jariyatakora ka aragaay uma rajacuu nagaden bacda alaaati ayaamin yomyaalifte bacdigeed tadberi meelidooga igaasiya nagaden wa nag muhaajir e maka inidooga mahayna ilaa tadbir walku badan oo muhaajirka saasa lanka muhaajirka maka tadbir hoob roog kubahajar saasa ba sadid hoob dhamaadeen ben wa asilatun mata goorme karaja rasuul sala allahu alayhi wasalam licumrati lqala emenbahi cumrat lqala rasuulka emenbahi sala allahu alayhi wasalam lama ahalla dulgicda min asanati saabica karaja rasuul sala allahu alayhi wasalam liman macahu ahay mada xamala macahu fi hadi lmara xamala macahu fi hadi lmara asilaaxa maada calimat qurayshun may ogaati lama calimat marki ogaatay biguduumi guduumi nabiy walama wasala ilaa mari dharan calimat qurayshun biguduumi faqafat waarsalat lahu lirasuul shubana minha min qurayshin mada facala mada maada qaala shubanu dalinyarta lah linabiy mr qaaluu lahu ya muhamed ma curifta bilkadri sagira wala kabira waina lam nuxdis xada san sanka gole maada facla lmushrikuna may faring lama qaruba marki almuslimuna dhawaalen min makatan dhawaalen ka yani kharaja almushrikuna minha min maka karihina ru'yat lmuslimiin yadufuna bilbayt lxaram kayfa dakala lmuslimuna maka fadakala lmuslimuna biaslihatin aminin muxaliqin ruusan wamukasirin uma rajacuu bacda halaaثati ayaam xawaadiu haadisan xawaadiu waxyaalaha derisin wa sanadka toddobaad latiswaniga dersi xawaaditu haaditan xawaaditu waxyaalaha dersen wa ahdad yani may hadiyeysay fi khaybaraki sheega faylhayte an khaybari arintaas ka dhiiday ahdad laakin wali sanadka dhiidhonga sumeel yani kajamia ahdad may hadiyoysay yawma fatxi khaybara khaybara furudeeda maalinteed imra'atun bilaamay yahudiyatun yahudnisbe yahdiyoyti kuraaca shaatin riido garabshe shaatadaas oo masmuumatin la sumooy lirasuulillahi an hadiyoyti sala allahu alayhi wasalam faakada rasuul rasuulka daadi minaa min ashaati riidasa mulgatan yar hilib ay kubaadadi uma lafata nabiy nabag tufi ha almulgata cadkiyara hilibka haya tufi bacda an uclima huwa nabag markii la ogaahi anaha ana shaata masmuumatun ini la sumay marki lang waxyoodi waakala may aamay minhaa min ashaati oo dhunjiyay saxaabiyin waa dhunji famata صaxaabiy dhimadi liwaktihi fi waktii wakti shay dhimadi waay faاxtajama rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay ya istoobi wadalaba rasuulu rasuulka dalbadi almar'ata bilamaytiya ku dalbadi alati mar'adaas oo facalat faday hadihi lficlata ficilkan samaytiya ku dalbadi halin weeroy bilaamayta rabka inshaantiadi yasalu rasuulka hal suaalow ha almar'ata suaalow bilaamayta hudayta can sababi dalika alficli ficilkaas kaasa sawisha warsado faajaabad jawaabti ultu an maysaray i nafsi nafse maysaray in kana huwa rajulkan son gobsaday khaybarasa nkagobsadi hadii nabiyan nabi iye falan yadura huwa son kuma dhibaw hu naba ma dhibaw wain kana huwa rajulkan hadii kadaaban bilo iya naban haynena araaxana allahu ilahaya ninkuraaxoye minhu min arajul ninkuraaxoye saisariyarti mana faacfaa huwa rasuulka isku cafi canha can lmara bilaamayti isku cafi waay bacda fati saybara kaybara marki la furday bacdis tazawaja rasul alayhi salaatu wasalam ilahi rasulka may guursaday safiyata binta xuya iya guursaday waqad aslamat hiya safi islaamti wanahaa alayhi salaatu wasalaam ilahi rasulshay reebi walaalua rasuulka bikaybara kasugni may reebay can nikaaxi lmutca can nikaaxi lmuwaqati nikaaxi liwaktiya iya reebi waahay wa can luxuumi lxumuri dameeryaalahi libyaalkooda amawkooda iya reebi alahliyati hillnisbay waxiina rujuucihi rujuuci nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka nabashadiis agdeed yani waa kay min kaybara kunagadiye rajaca muhaajir xabasha xabasha dadkin hijroodi hanagaden maca jacfar ibni abi alib jacfar bin abi alib maasheeda nagden wa abu musa alashcariy wa qawmuhu ya nagden bacda an aqaamuu marki na gaadeen cashara siniin tuman sin yani yani xabashaa na gaadeen bacdigeed wa fi hada alcaami sanadkan tan ee datis ya aslama ma islaamena alaaatun sade oo barasho mudum min uwaadi juyuushi qurayshin quraysh jeediyaalki jeeshiyaalshi aan hingaamiyaahi kumide wahum talaatadu maybua khaalid bn lwalid wacamr bn lcaas wacuثmaan bn abi dalxa sadidas waay wa fi hada alcaami sanadkan kan edhatisa arsala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul diri sariyatan ilaaliya diri likitaali bani mura qabiilkoo bani mura leeraw ladagaalimoosho hajamat hiya sariyadii weerarti calayhim calaa bani mura weerarti fakatala dilay baclahum bacla bani mura reer bani mura bacdku mida iya dili waasarat hiya saridiyadahaisi dhafaalay hal aakariin hanikel wadaarada usamatu usamatu bnu zayd xabib rasul hay ya borsaday rajulan a borsadi rajulkaasoo minhu min bani mura reer bani mura kumida fatashahad rajulu rajulkiya ashahaadadi ashhadu an laa ilaha ila lah wel fadana usamatu usama usama bn zayd na maleeyay anahu ana rajulaba qaala rajulki ninka goolay dalika tawxiida tawxiidkaska gooli takhalusan foki dalabow fokisho dalabow ininka gooli migahooka fokadaasooble ininka gooli ang uma akbara rasul sidiya ka dili waay makuherne ashadu an laa ilaha ila allahu laila sidii ka dili uma abara yani abara usamata uh, usama kabray arasuula sala lahu alay salam an sheegi ilan kaasasadahay gaalahay noo roori geeska geeska marki kolka seeft ingaaday koy dhaw galib ashhadu an laa ilaha ila allahu adi anin ama beenti ata gali sidiya ka dili yeeli faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lan tawxislow dilowshay yani dambishay wilandeed iyo xadiiska natusiyey faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki manka golay lah lisaan meere akatalta dilay ku rajulka iya dilay bacda an qaala marki ka goolay bacdishe laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu ka goolay bacdishe iya dilay sari rasuulka وamar النaبiy nabag amri hu usama an yucdiga huwa usama ini oo hurooyo dambi winga galeer mana weliba kana nagay kana nagi siray rasuulka sala الlahu عalayه وasalam yani wa kay hadii koyto aakhira ladeed laa ilaha ila الlahu koyto saaxibsha in shafacasa sawelaseri rasuulka bes ilaa hata usama ku tamaniyo useraay ini may tamaniyey erey markaasayba islam inti koreysi me markaasayha islaam alislaam yadimuma gablah alere islaamka wali korey dambe malkin dhaafao bada islam kalku inti o oh, an hasubi mae markaasay an islaamkamaniyeri marki rasulka inang nagi ya ilah ilah yani ilaha intu ilaha intukasunilay rasulkanilay akatarta bacdan gaala laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah marki kagoriya diraase salay mana waamara nabiy nabog amri u saami amri an yuctiga ini hurooyo ragabatan odoomay hurooy may wali lianahu ana usama kad tala kutila ana rajula rajulka kutila huwa rajulka wal dili gefiya lan waay watazawaj nabiy nabog may guursaday walaaliwe rasuulka nabi makata maka kasugunyi maymunata bintulxaris alhilaaliya iya guursidi markii cumrada laakunaladi hata sanadka kajarna maka may kusuubi rasuulka cumro man bani cumratulkala markaasa guursidi zawja camihi yani waa kay masalan bahay saas wa miln mil kaladka adi garti wa yani watazawaja huwa rasuulka iya guursidi walaaliwe rasuulka nabi makata maka kasugunyi maymunata bintulxaris alhilaaliya iya guursidi kolku may akrin zawja camihi hamzata asa eri mana kalku adeertay hamze zawjigiis mahayn bal may lilee meelintan ukta zawji camihi cami nabiy nabag adeershay zawjigiis walaaliya nahay alcabaas cabaas ah hamsa meelisiy alcabaas alfasre man alcabaas cabaas e eh. taasu mama may welay sidon ogna yani maymuna bint lxaris cabdillaahi bin cabas man haydi ya ayar man hayni ayartisa hayti kalkun yani maymuna bint lxari ima dhaladay ya oh, umlfalal umlfalal bint lxari i maymuna bint lxari lubaba yalankasaay magaashe lubabatu bint lxari oo oh, cabdullahi bin cabas eh? iyo falal aadise kolku dubaaba bint lxaris may gaday cabaas camu nabiy sala allahu alayh wasalam cabaas bin cabdilmutalib camu nabiya gaday bilamaytun laylona ena ida layba roogdi cabaas walaaliya layla roogdi is rasuulka cabaas adeershay kuweydiisidi sidiya kaguusidi maymuuna bint lxaris kolka maymuun bint lxaris may nagdaas markaas ukta oo kale bela gadir yani watazawaja watazawaja nabiy nabu ya guursadi walaalwa rasuulka nabi makata kusugnyi maymunata bint lxaris alilaaliya reer ilaalnusay ya guursadi ukta zawji camihi cami nabiy wa ukta melagaran ukta zawji camihi cami nabiy nabad adeershay zawjidiis oo lubaaba leeraay lubaaba bint lxaris walaaliya leer camkana kee alcabaasi cabaas ah hamzata lee alcabaas ale hamza bosli saasu mana wahiya maymunan sanadki maydogni ada sanadki todobaada roogni kalku sanadki todobaad hoob roogni rasuulka zawjiyaashi ware guursaday horeen guursadi tan an damboyt ilan sanadka siyeedad wahiya ad yani maymuna aakhiru nisaai nisaai nabiy naba zawjiyaashaykin damboyti safiya figdeergaase safi kaybarma ka guursane kabacdi sana fig wahiya aakhiru nisaaihi sanadka safi iyo maymuna ba sanadka todobaad la isguursadi ilan sanadki todobaad walihadarasi yakusheek wayaan walam yadkul huwa rasuulka sala allahu alayhi wasalam maoroosna calayha calaa maymuna ilaa bacda alkhuruuji baho bacdisha min maka markis halaal nagdi ilan maka mainseedi rasuulka cumri inseedi cumratulgala marku cumratulgala markiisa ku bahey sari makaanko dheeraadka guursidi makaan kasta ku oroosi mana ay saasuri lama yani xawaaditun haadihi tan xawaaditu waxyaalaha derisan waay ahdad may hadiyoytay yawma khaybara yawma fati khaybara khaybara furashadeed maalinti yahudiyatun imraatun yahudiyatun bilamayto yahudnisba iyo hadiyoyti kuraaca shaatin riido mijintiye ama kuraaca shaatin riido garabshe waraysatiyaleri macnaha waakay masalam yahudiytaas rasuulka walan hadiyay fade khiyaani wedi ogda yahudi badanta bilaantiyo dhon khiyaanadiyo firi yani makubaahan khiyan bilaantiyo dhon khiyaani sameeyahan kolka meertay muhamad hilibka ma injeeliya mana hilibkus amaw neef hilibka inta ku jeeli garaba eedin jeeliya le kolka inti riidi dhon kariidi sunka kariidi muslimiinta amen rid dhamaadana lata iyo haddana gaar ahaan garabkii rasuulka jeeli leriya kabuyti sun kabuyti ale mana rid markaasa hadii injeyti hilibka marka insheenay muhamed hadii waayati mana rasuulkana hadii ama jari sadaqama aman laakin hadii amay bis hadii bool insheena rasuulka sala allahu alayhi wasalam yani waa ki masala lang la ogolaada jari yani saaso ay yani mana man in weer amang mugde yani waa ki ku raacin maca ku raacin lagabiltu tilaayo mana amang mugde amin e hadi linkuweer mijin erigna linkuweer agbal fadiyari hadidiyade linkuweer ogolaada fadi rasulka kun dhagac faylahay sala allahu alayhi wasalam bilamayto walinshaanka subaadaay wasun walinshaan doomay hoob lahada loo dantay ngoofi ngoofiyahay isku dhagacfay lahay dhagan fay lakala dhagamahay kolka yahuudi khaybaradi hoob la gobsadi yahuudi meelan beero kishageen roogaan beereen ogda marki arrinti dhamaatay dagaalki dhamaadi iyo bilaamay toreed hadii kaingisheen nabi ataaha hadii kaingisheen maanaa riidan rido oo sunga kubuytesheen ahdad yani yahudiyatun yahdiyoyt yawma fati khaybara kuraaca shaatin riido majandiya ama kuraaca shaatin riido garabsheeyan hadiyoyt taasoo masmuumatin la sumaayo fedsunaagil hilibka sumaaka kari lirasuulilahi an hadiyaysi sala allahu alayhi wasalam bes rasuulka hadii waa mabaarbaarne faakada nabiy nabo gaadadi minha min ashaati riidi heshee ku gaadi mudgatan cadko yaro hilibe walaabo yaran goosidi hilibka wal kugoosidi marki goosadahayo waanandonjine afkana jili iyo tuma lafada nabiy nabo tufi ha almudgata cadki yaraayo afka geli iya isku tufi rasuulka eme bacda an uclima huwa nabag marki la ogaahi bacdishe anaha ana shaata ridaba masmuumatn tilusumayt hata sheegay mucjizu aha hilibka nafkisa hadli hilibka nafkisa hadli rasulka dheeg oo saabtama laakin usi rasulka dheegi an sumaysana in aamo in aantoy saryaledi manaa hilibka nafkisa hadli mucjizu kalku misma e isla jibriil n sheegi hilibkan sunga lay andon jido leri bes marki calanjihay walyar calanjiha walan sheegi asaabti ma ogaan iskuta ila rasulkutab hilibki waakala may amay ah, kalku hilibla wa hilibki badinya isgiibtolesaabtalasiye lang saaabi e kalku isla marki baonji waakala may amay minha man ashati ridiesha ku amay saxaabiyun rajulun saxaabiyun rajulka saxaabta kumid e famaata saxaabiyo saxaabigi geeriyoodi liwaktihi is waktisha iyo geeriyoodi wa is xunji sunki saamoy sidiya kadhimadi wa rasuulkana sunki yani afshay beeri ilaa hata mayli sheegay yani waa kay masalan bameelin oo danqalaado leeraw hata midooa nagatiya leeri mana danqalaadis hata midooa nagati sunki deri garaadiye ma dhunjiin maayin oo dhunji fadiyala saada fadi bis isku tufi dhiigi oo wanyaski oo dhahaanki sunki walyar deerina isku toobi daawa faxtajama rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulkiya istoobi wadalaba nabiyu istoobay in dhiigi isku bi macna ilaha samay la sun ah, ku suge rasuulka sababta dhimadi sunkaas waa lere man culamada gaar samayrana rasuulka may kuturiyaan shuhadada kuturiyaan dadka shahiidinta ilahay dartiisan dhimadeen iyo kumid yeeren may wali sunkaas oo khaybaradaas nacakasi oo waryarki deeri iyo marki demba ki rasuulka eraay alana inqadaca aburi eraaya markiisa dhimadaay hataa halgowlaagay gohyeri manaa sunki geefyahay kahyeri manaa kalkun sunkaaso ismeelo markaas dulimaad ma ka jarnay dulumaadka dakis dhaawac hakadera sunkaderi iyo marki dembe lamasina kubacdo hakakahi hadi sinaska may roogne sinaska todobaad siyeedad sagaalad umunaad limadi rasuulka sala lahu ala sala sin kubacd sunki suga hakakahi mana ooti jirid lakarkaraayo sodon yani eraay hata halbowlaagay sunki bilaamays yahuudiyaysiyaasi hata isaamooy halbowlaagay hata gooyo rasuulka mana sala lahu alay wasalam si an limadi saas darti culamada qaar may kutiriyaayan min ashuhadaa inukmidiyay rasuulka may walasunkaasaan dhimadiyae faxtajama rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa istoob hakakay marki dambila وطلب النaبy nabag dalbadi almarata bilamayta dalbadi aladi maradaas faclat falay hadi tan faliti alficlata facalkan fali bilamaytan ficilkan kun samaysay sun ka waalay ya rasuulka dalbadi yasal النabiy nabag hal suaala ha almarata suaala can sababi dalika alficli ficilkaas kaasa sabutiy sabutiya hilibka inkaliday sun inkaliday warsadaw faajabat lmaratu bilamaytina magarin ani waaliya arti mana ma in waali hoob erin ultu fi nafsi faajaabat ajiibti ma arti ultu ma isara fi nafsi in kana huwa rajulkan kan ho wadankin gobsadi hadi nabiyan nabi iyo kulay naba waa walan waxyooday falan yalura sumo sunki madhibaw hu naba madhibaw sa isar falan yalura huwa sunka madhibaw hu naba madhibaw walan sheega walan waxyooday laakin wain kana huwa rajulkan hadi kadaaban belo iya naban hayne lambenglo iyana e kalkun lang walang waxyoodaw male markaas raaxan allahu ilaahiy nin kuraaciye minhu min arajuli nin kuraaciye nadhibayna saa sariyarti macnaha bes rasuulka sala allahu alayhi wasalam naftis min aarsadane lere hadi dhibkas linjaytas isku aamusaa isku sabraay le rasuulka naftis min aarsadana laakin may ngaarayay diinta ngaaray mana diinta ilahay ini dhib linjaysugo riyaanayso ma ogolaadan laakin dhibkas hadi linjaysa isku sabraay le rasuulka may hamoodnay lanko doctor gaalkahay ini rasuulka seertisan siibiday korsurmi ay ko eraay mana maamad ay koo manciye yani wa kay allahu yamnacuni rasulka neeraay ilahay o manciye lankisugahay rasulka hobkarooy teefti galantu dhuku fudhiidi teefti adib rasulka qaaday gaalki korsurmi adin ay koo manciyeeri mana lang imanciya umale lang ireeba umale bis ba uskubaleri rasul ba uskuba kalku manah mahayn oobo lanka arg oobo kaw horlay kusi mahayn rasulka caadigi sala allahu alayhi wasalam lankisugahay oo dhigaa saas dhibkaas gadinjey sidey rasuulka malgilshay tamaniyey hada geeka galan lang helay fursad lang heli ama lakadile lahay baskua markila ficilkasuga maydganalisidi inisa islam mana markiba ra ku islam yal ula islamka saas gadanjizo lan bahan hada bilamaytan yahudaytan ee rasuulka dilshay tamaniydi oo lan saxaabi antan yaalo ya dili baskuba isku cafi mana faafa nabiy nabag cafi canha can lmarati bilamayta isku cafi wa isku cafi laakin maylaning cafin lanki marka dhimadiya saas daraadi langeliya ma rasulka ds afi isku dhaafi baasko bacda fati khaybara khaybara furashadeeda bacdageed yatazawaja san lamaad manaa maytiriyahan ko lama tiri kusoo dargaay walihadrslakintiriyahay sanadkan athani kan lamaad bacda fati khaybara khaybara furashadeed bacdageed yatazawaja rasul alayhi salaatu wasalam ilahi rasulsha may zawjajay safiyata binta xuyayin safiy bintu xuya iya guursadi wagad aslamad walhaal gad asla wagad aslamad hiya safiyn islanti yahuudahayti awshe macruf wal kaste xuyay bin akdab sayid banu nadir ahay yahudi banu nadir raayi lagaxiyaay kiiskiisa oo axzaab gazwat laxzaab lanki oo aarhuriyaay ahay gaalkaas eedan banu quraydi lakala dili awshe kalku may roogtay khaybari roogti lanko khaybarada dadka madaxyaalka khaybari roogeen kumid eh, ya gabi horooskala jari markaasay gaalka sugahay meelada gaalka kadhamadi hartashe hata may sheegay safiya bintu xuyay dhaawac imelon ujig imelo dhan baako dhaawac kulahaysel rasuulka warsadi marki wasa guursida bishaani kabacdi ma yara yani waakasafi dhaawaca intukokayaala ma markaasa maertay adduka hora soojani gabi ilamoodi goroba isugdalan afuray lankisha wala digaal gabi yahuudka wala dil hadda ka hora ilamoodiya erti mana may kiilamoodayna bilo oo liberteh kadhiidiya kiilamoodiya erti mana bilo liberteh kadhiidiya kiilamoodi isheegi erti mana waa kooba bari bis darbang aboodi wejig oo dhaw yarta mana ha yani waki muhamed yani bila hidigi fasir hilimidiya fasri mana hilimidiya may kafasiray ha hidigin oo oh, hadhiyaayo libirdi hakadhiyaa may kafasiray ini lang malig e guursado doonto a lang kale fadahit ma kaguursado fadahit ma ahay mana lang malig e kaguursado fadahit ma ahay darbanka taasa in dhaw yerti hilimidi hata furunti waa kay hilimid may larey kofkun arago ikoto hasi hilimooto o kahilmooto sidisin kubacda aragdoosku dhii may wali nabiy llahi yusuf hilamoodi hilmadi ma infurunti bacd alarbiciin uso nog yar iya hilamoodi afartun sin bacdisa hilmadi edaa infurunti mana ini aadis awshay yani axada cashara koobadantislaayo tuma ikoogi dega aragya tuma ikoogti managda awlaadisaladen aadi aawkina bili iyo nayawasagiyana kulisho onkoyan misran kukoyan usoo maligeey hilmadi infurunti kalku hilmada yani taas waa cajiib leho kalku hilmadii furmawki may nagatay biligi di oo landarbaaxi may nagatay rasuulka guursadowshay nagatay macnaha sala allahu alayhi wasalam bacda fati yani waaka reer tazawaja nabiyu rasul sal alayhi salaatu wasalam safiyata binta xuyay wakad aslamat hiya safiya islaamti wa wanahaa alayhi salaatu wasalam ilahay rasulsha may reebe walhaalwa rasuulka bikhaybara kasuganyi an nikaaxi lmutcati nikaaxi lmuwagati nikaaxulmuwaqat yarheedi nikaaxulmutca may leray xiligii hore may jari jartay bilaamayta wal guursadeedka munkaberi kadhabay leraay dharkoo ka siye tamuberi kagabe inti safarka ha bilinga kagabe hanga ka siye wala larajari nikaaxulmuwagado kolku tumankaasoo dhamaat bisabarsafarun birid nikaaxu saasa jarjarti asxaabu rasuul maki oo oh, hijroodan maki bahano dagaalkan bahan doobnimo ka dheerato bilaantima kutaban iyo saas weli jire tumanko beri bilaamaysil guusiye dharkoola siye walkaliheliye saasa ala jir wal reebitiyedahas kolku wal wakti eho nikaax bilaamaysin waktigoo kagabe lera kor xaara muslim reebi waktigaas ay وakad naha rasul alayh الsalaatu وasalam wahuwa bikaybar an nikax mutcati yareen nikax lmuwakada lere nikax lmuta raaxadi nikaxshe nikax lmuwakadna walakasay wa an akli luxuumi lxumuri dameeryaalki hilibyaalsho amawshon reeb xumurti alahliyati nisbay khaybari oo roogenga dameerka goorisaden hilibkan karkaraa rasulka koy hal farjotileraaya wa xiina silan xarimi xiligaas silan xarimi dameer hilishay xaaram wa wa xiina rujuucihi rujuuci nabiy nabag nagashigiis waktishe min khaybara khaybara ku nagdi iyo rajaca muhaajir xabasha xabasho muhaajiriinteediya nagden inti taas inter manaa hore mahan sheegnay yani lanko iyo aamiye erni masalan ges hilibkaas famaata saxaabiga dhimadi liwaktihiya dhimadi waan abi hurayrata mayl kuriyey radi allahu taala anhu abi hurayra mayl kuriyey al ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam matala huwa rasuulka ni dilay almar'ata bilamayti dili bilamayti oo sunka siyaasi lama maata saxaabiy waay saxaabiga sugahay marka dhimid wahuwa saxaabiga magaisha maylare bisr bn lbara bisr bn lbara lirahay wama rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheeg faqad baqiya huwa rasuulka baaqahadi waa kuti hodhay sheegani wa bacda dalika bacda akli sumi sunki marki aami bacdishe baaqahadi alaata siniin hadi maydon isnifti todbaad ma siyeda sagaala kumuna sidida sa baaqahadi xataa qaala nabiyu nabag ilaaka gool fi wajacihi wajac nabiy nabag xanuunshay aladi wajacdaaso maata nabiyu nabag lageeriyoodi fihi fi lwajaci lageeriyood ilaa ka gool maa ziltu mazuulne ari rasuulka ajidu ini an helaw min alaklati amasti ku helaw alati akladaaso akaltu an amay yoma khaybara amay sunkahayti ana ku helaw mazuulne ari dhibshe an helaw xanuunsha an dareemaw mazuul fahada waktigan kan e awan linqidaac labhari halbawlaagi hawshay waktishay mini an ogoy hatu weeri rasuulka sala allahu alay salam waana geeriyoodi rasuulka hataa halbawlaagay guhay sunki sugahay dhibsha si hainhay hainhay cudurka ogda si akin bilaawda waftan bilaawda inta loo haayo si gudo ngawado ngawado marka demla dhimadaaja korkuntiyeedahay tu yari sunki sugahay maalintaas sanadkii todobaad an aamay hata geeka tumunsina la roogo sadasina lakuroog hata dhibshe eed kor nagadi hata halbawlaagay goyeeri halbawlaag mana hidib oo galbaga lahariiro oo gofka hidibkaas ku goho lanka dham yani waa ka dhimadaw alana ma maziltu musuneri ajidu ini an helaw min alaklati aamisti ana ku helaw alati akladaas oo akaltu anha aami yawma khaybara khaybaro maalintiy yahuudiya siyaas bilamayka siyaasi fa hada waktidan kan eh awaanu inqidaaci labhari halbawlaagi gohow shay wakti shay hatu weri mini an ogoy alabhar may lere alcirgu hidid iya lere alcadiim win aladi cirgagaasoo yanqul huwa cirdigu sidee guuriya adama dhiiga min alqalbi ka guuriya qalbiga lahari hadii gidgaas hididkaas lanka goho lis waay halis waay lilay mana ofka dhiig baher dhimashan dhowi wa xiina rujuucihi rujuuci nabiyi nabag nagashadiis min khaybara ku nagdiya fajaca may hanagadeen muhaajir lxabasha xabasha dadkin hijiroodiya hanagden maca jacfarin maca jacfar ibn abi alib jacfar bin abi alib maisha hanagdi wa abu musa warajaca abu musa alashcariy abu musa alashcari hanagdi iwa qom qom abi musa abi musa qomshi hanagden abi musa alashcari qomshay maybua ashcariyin wahama min alyamaniyin ahayn kalku mahan hijiroodena muslimiin aha islaamen mahan fehen madinihan fehen doontiyo saarnahaysiya may lawaday doonti xiligaas motori mahayn xiligaas doonti motor ma wedaan dabeelay kalkun yani waakay masalan dad dabeeliya may liwaday dinigan shaak dinigan oonay yani eska africa dinigan heshe xabasha hesheean wedi jida heshean wedo meela kudegaano ya fadaayam maanagana intanean wedi maana dabeeliya intan wedi hay tajri riyaaxu bima laa tashtahi sufun maleraan tajri riyaaxu dabeele may la bima laa tashtahi sufun doomun wala ishtiheeyan doontu wala infadaane dabeele la doontu may fadaase waabo unbas dabeelad mahan widaas koofuraan widaas macnaha kalku yani xaalada manaa hadii isbedelo si slaas nagdo hayso saaskamamahdo manaa tajri riyaaxu bima laa tashtahi sufun waay dabeelna may la socdaase wal doomo unfadaan doogna unfadaan xillig hore saasahay sadad mayb waa doomo matoora wede adle hukumadaas dareeras lay manaa lama walangaaniogda laakin xilligii hor ma jarn sharaac laylan teege des karlay lanfidiya oo lan teege doonto dabalo guf gufti latareed marmar si inta lonjeedi inta lalakin wadeed mareebo korta mana saaso kalkun dabeele may socdaase bima laa tashtahi saakudi tajri riyaaxu dabeelyaalka may socdaayana bima laa tashtahi sufunu doonunka wal anfadaan iya la socdaayan silngarasaas kalkun reed dinigaasa wedi bes may layseedana reed xabash layseeden muslimiinta meelo rogan lakulamen diinta yon meelo lankasharaxi meelo rogownagden jacfar bin abi alibna rasulka al bin abi alib walaalshay si in hijrooday hijr kitaabka ulsheeka marnay oo xabash inka bexen oo lanki hataa oo xabash roogi najaashigi har islaamiyen meelo isku roogin najaashi migantis kajara meelo isku roogin ilaa aka musin meelo roogin wa madarsay uxudtay kuli makoyn laakin shahiida nagaga doono jacfar arga doon dal janaaxeyn ba lera gazwat muta ka shahiida doona yaray rasulka sala lahu alayh wasalam jacfar udhayaar balankase manaa jilada kubuubet yaray garboosha ilahay darbisangoy bacda an aqaamu marki nagaadin bacdisha cashra siniina umusin marki nagaadin bacdisha ata hanagden rajacu deh rajacu hanagden bacda an aqaamu cashra siniin umusin marki nagaadin bacdisha wa fi hada alcaami sanadkan kan edhatis kitaabka kitaab jamaalay laafiya kamisla laafiya waktisha hobalka aleykareebelero anjara dadku daaytahay alsu sabr may wala isug jimaalay laafiye kalkun jimaadin hoob yani sadarko laylku aki wakti shay yani wakti yaraan lagade mana id kasto yar kamiisi jimaale wakti shay gaadi asbuu mal akriyahay wa fi hada alcaami sanadkan kan ay dhatis ya aslama ma islaamena halaathatun sidiya islaameen halaatadaas oo min quwaati jiyuushi qurayshin quraysh jeeshiyaalkeed hanjaamiyaalsha kumid eh sedugafa islaameen waay oo barasho mudun wahum halaatad maybua khalid ibn lwalid oo marki dembe leray sayfullahi lmaslul leri geesi islaam nagadi keradamahay aragaani ini gazwat uxud lankan sabab nagday muslimiinta jabsho sabab nagdisiha oo meli jabal rumaat lanka ku galaay oo firdayta galaayno baabiyayahay yakana islam wa camr bn caas camar bin caas diblomaati quraish dong hay yaka islam camar bin caas cabdullahi bin camar bin caas saxaabigi jaliilka cabdullahi bin camar muxadidka hawshi wa cusmaan bin abi alha cusmaan bin abi alha sadidad yaha islaamen wa rasuulka dhonkadi markidimidileraay wafi hada caami sinadkan kan dhagtis ah sinadki todbaada walidii kusheegoyahay arsala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may diray sariyatan ilaaliya diri ligitaali bani mura reer banu mura lidagaalmokoodiyan diri hajamat hiya saridiyeedahay tiwarati alayhim alayhim ala bani mura fakatalat hiya saridi dili baclahum bacla bani mura reer banu mura baclugoodiya dili وasrt hiya sarيd kafaali hal aakrin anikal وbarad usamat بن زayd xib rasul rasulka jecel shay hay sala الlahu عalayه وasalam usame eh iya bursadi rajulan rajul iya bursadi rajulkaas oo minhm min almushrikiin gaalada kumid eh rajul gaala la bursadi fatashahada huwa rajulki ashhaadadi ashhadu an la ilaha ila الlah وashhadu ana muحamada rasul lahi islamka lilahi galataas ma fadana usamata usama ma in maleeyay anahu ana rajula qaala huwa rajulki nika goolay dalika algowla kagooli takhalusan takhalusan fokodow daraadiyan kagool lajli takhalusin fokisho daraadiye hay hooko fokodaaso mago laa ilaha illa isku dheh waa walka waa korkabadasurmey saasa nin ariyan malay mayl fadaayo marbi laa ilaha ila allahu ari yani faida qaaluu laa ilaha ila allahu casamuu mini dimaahum waamwaalahum ila bixaq lislam hay kalkun kafo marbi laa ilaha ila allahu er muslim waay dhiigshay wal dhaafe wal badbaadiye kolka yani la badbaadiyo lafadaay mabadbaadine gaal oolankaa lan gaal ahay haddana ma yani waki masalan arin edn layaable may aha tawxiisoy xiliga hor lis dilaay inta laska dilaay tawxiisoy gofka tawxiidka gofsoy kadilelray mana afka qiblid eedi tawxiisoy agbaraka la sheegay saas daska dilaay mana badote marki laskufurod bacdish hadan tawxiisoy lisaray lis dilaay la sheegay yani kolka reesaaso lanki tawxiisoy lila ilaha ila allahu dhaka dilay khatar sheelasa mana laa ilaha il lahu yani aakhira adi koyto oo dhansha in shafaacasatawelas rasulkeedi sala lahu alay wasalam oo lanka weliba gaalhay lang muslim ee dilahaysa tawxiidso ilahay iskudhaaf kan yani waakay lang gaale wahay oo hatilayba laa ilaha ila lahu el mago malada isku jarta dhii korte ama fokashada dalbo dhan isku dhii kort inkastoo rasulka sala lahu alayhi wasalam ad qalbisha imayn rarateen afka bahoobsaas kor imayn dhaaf waay afaarsha abta badana hutiyaray galba eraay qalbishay dhan balay ogaatire ini taasan al ini ma in arki edalanka adkaya dalkaas usama ilaa isku tamani hataha islam faylankisua wadarada usamatu rajula minhu min almushrikiin fatashahada rajul rajulki tawxiidsadi fadana usamatu may ana rajula gaala ka golay dalika gooda takalusa uma akbara ahy usamatu usama kabray arasuul rasulka yan kabray sala allahu alayhi wasalam faqala nabiyu nabag mayn ka golay li usama agatalta dilay u rajulka iya dilay bacda an gaala marki ka golay bacdisha laa ilaha ila allahu ka golay bacdisha iya dili miya sadi faqaala usamatu usama may kagole lah linabi may ngari inama inkalmahane qaala rajul goodan degni qaala rajul rajulka kagole ha laa ilaha ila allahu ya kagoli mutacawidan hal megan galaw min alqatli dilka ku megan galaw ayna kadilnel eri mahayna mahayner ay kalkuntan yagasalagoga wal galba jaro qaala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulka may kagole fakayfa tafcalu seka falaad bila ilaha ila allah la ilaha ila allahu sawala sari oo qiyaamati koytolansha inshafacas sawalas fama zal nabiy nabag masuulno yukariruha halka nagnagaw ha almaqaalata ka nagnagaw fakayfa tafcalu bila ilaha ila lah amasalta bacda an laa ilaha ila lah ka nagnagaw faanzl allahu taala ilahay meadije fi suurati nisaai suurada suurat nisa leraw ilahay meadije walaa taqulu ngarten liman ngarten alka huwa manka sinride ilaykum isin asalaam asalaam hasinridi lasta mumina mumin mihidi ngarten lasta admahane muminan mahana ngarten tabtaguna haal dalabaasan carad alxayaati nolol birbirsi dalabaasan xayaatidi adunya dhawayti fa cinda allahi ilahi agdisa maqanimu maqanim haati maqaanimtaasoo kasiiratun fara badan fa cinda allahi maqaanima ilahi agdisa maqaanim kaniimo fara badan yaale lanka addunya dalabaw sha nindilen haledi mana addunya dalabaw madaxnimo dalabaw wafka nindilen yani waa kay lasa muminan ngarten wa hadii marba oo hasindido salaam hasinredi yani irinko yara daajisdaayel sheege kalku erinki yaraya animo kolley ka lanka yani wa si isbadbaadihay walaw saasan gariba isfurasho layumahayn isbad megangalaw tawxiidka megangalaay ma dhab maku gaal waaya lagi bas gelkadili animo erinshen wala weli tani lay reedisin addunya dalbaasaan yani lanka intilen tani lay oo lang salaanasi ridi intidan intilen aayadkaas ilahay dejiwa faama waamara nabiy nabag amray hu saami amri an yuctiga huwa saamini hurooyo ragabatan odoomay hurooy may wali liana ana usamat usam lianahu ana rajula rajulka kutila huwa rajulka waldili khataan gaf iya lakadili wa watazawaja nabiy nabo may guursaday sala allahu alayh wasalam walaal wa rasulka dimaka kusugunyi maymunata bint lxaris alilaaliya ee guursaday ukta zawji cami cami nabi nabag adeersay zawjidis walaaliyana eh alcabaas ah wahiy bilamaytag maymun lena aakid nisa nisa nabi naba awjaasinbus a walam yadul rasulka madulni aleyha ala maymuna maymuna ma oroosna ila bacda alkhuruuji ba bacdi shale roos min maka asilatun hadi asila ma xadata lirasuli rasulka may handarisi sala lahu alay slam bacda fati kaybara kaybara furushadeeda bacdishe may handarisi way ahdad yawma fati kaybara yahudiyatun kuraaca shaatin masluma hahiyan saas bacdaha saas liman an tazawaja guusri bacda fati khaybara safiya can ayi shayin shay me naha nabiyu reebi can luxuumi lxumuri alahliya waan nikaaxi lmutca wahay man rajaca ay nagdi xiina rujuci rujuci nabiy min khaybara aya ku nagdi hahi wafi hada alcaam aslama talaatatu min uwaadi quraish juyuushi quraishin wa hom khalid bn lwalid wacamr bn lcaas wacusmaan bin abi talha anti taas derni ay may jawaabtiya may naglaas waxiina rujuuci min khaybara rajaca muhaajir lxawasha maca jacfar bni abi alibin waabi musa alashcri waqawmuhu yaha nagadeen aya nagadiyalkaridasaasa nagadiy biman ay tazawaj biman bilaamay alati bilaamay ma tazawaja rasul guursudi sala lahu ala sl makata ka guursudi maymuna khulaasatu sanatu saabica sanadki todobaad warshe kooban fi sanati sanadi asaabicati todobaad min alhijra laroogiya xadaana darisay gazwatu khaybara yha darisi xaasara may shirayha kaybaradaas rasul ashiri sala lahu alayh wasalam sitat ayaami libirysri uma acda nabiy raayakasi ali bn abi ali fafataxa an huwa cala furdiha kaybari furdi wa fiha fi sanati saadi saabica sanadka todobaad daadiya salaxa huwa nabag laheli yahuuda fadagya laheli calaa xagni dimaayin dimaayi ahli fadag ahli fadag dhiigsoyni la dooroyaka laheli xagni bimacnaa xifdiya noodheshan wacala tarki amwaali maaliyaalshoyni lkutab wasalax nabiy nabag laheli yahuuda taymaaya laheli calaa dafci ljizya jizyini dhiiban wadashaas kuroogan famakasuna gaaden fi bilaadin bilaadi yani wa kay ahli tayma ahlu tayma dilaadooda gaadeen aaminin hal aaminin wafiya fi sanati saabica sanadka todobaad bakiya xadaad mee dersay gazwati waadi lqura wafiya fi sanati saabica rajac may nagden muhaajiru xabasha nagden wafiya fi sanati saabica sanadka todobaad bakiya wakharaja rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi ilaa makasan bay biman huwa man kaaday macahu maca nabi nahu maca shihaadi calaa sulxi lxudaybiya xudaybiya heshiiskeeda maca shihaadi kun iyo afarti boqol lay muctamiran hal rasuulka isanti boqol muctamiran hal rasuulka cumraysadaw fakraja quraysh quraysaa batay min makata makia ku batay famakata nabiy nabig wahay wahay fakrajad may batay quraysh min makata kubati kari kaarihiina halka adaayan biruyati muslimi muslimiinta artinyadiyo daifina aaminiin ayin kaadaya famakata nabiy nabag iya nagaadi fiha fi maka alaaata ayaamin kuma rajac nabiy nabag nag wa fi hadi sanati sanadan todobaadlay tazawaja rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul guursadii safiyata safiya guursadii bacda fati kaybara kaybar furashadeed bacdigeed watazawaja nabiy nabag may kala guursaday maymuna sabi makata ka wa fiha fi sanati saabica aslama khalid bn lwalid wacamr bn lcaas wacuثman bn abi balha radia allahu taala canhum wallahu alam